assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo soddonaad ee kitaabka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش رضي الله عنها فيشرب عندها عسلا nebigu calayhi الsalaatu wasalaam zaynab agteedu ku daahi jiray oo markaasuu malab buu cabi jiray yani nebigu alayhi الsalaatu wasalaam markuu salaada duhur uu tukado ee salaada casr markuu tukado iyo haweenkiisao dhan kuwooda kulli ku wada wareegi jiro o soo wada salaami jiray oo mid walba intuu gurigeeda galo soo salaamo u dhowaado ayuu muxuu ahaaye soo bixi jira hadda saas ugu soo wareegi jiray alow tii ugu dambaysay soo gaadho marka zaynab ayaa mar alle marka u yimaado nebigu alayhi isalaatu wasalaam malab u qasi jirtay markaasuu cabi jiray markaas waxogaaba ku daahi jiray kuwii kalea ka masayray fa tawaata'tu tawaaqaytu waxaan isku waafaqa yani aan ku heshiinay ana wa xabsa aniyo xabsa waxaan ku heshiinay anna ayatunaa maa dakala calayha mid middayadii ugu soo gala baa nebigu sala allahu alayhi wasalam faltaqul ha tidhaaho inii ajidu rii minka riixa makaafiir makaafiir urkeedaan kaa helayaa makaafiir baa iiga soo uraysa makaafiirtuna marka waa geed ee curfud la yidhaaho xabagtiis oo xagna macaan xagna muxuu ahe raaixo qurmoon leh nebiguna alayh salaat slam raaixadaas xunbuu aada u necbaa akalta makaafir makaafir miyaad cuntay makaafir baa iga soo kaa oraysay hadduu marka maya wuxuu odhan doonaa maya malab baan cabay zaynab baa malab istisay buu dhihi doonaayo marka ku dheer mid waliba waa inaad ku tidhaahaa mxuahay baa curfu cuntay fadakala calaa ixdaahumaa midood buu usoo galay faqaalat dalika lahu sidii bay ku tidhi faqaala markaasu wuxuu yidhi sharibtu caslan cinda zaynaba binti jaxsh walan acuuda lahu una noqon maayo fanazlat markaasi waxay soo degtay lima tuxarimu ma axala allahu lak ilى qwlihi tacaalى in tatuubaa ilى اllahi faqad saqad quluubukuma intaa marka intaa horena waxaa canaan khafiif oo nebiga alayh الsalatu salaam la canaananayo intantada dambena waa canaan labada haweenkaa la canaananayo oo weliba inay arrintaa ka tooba keenaan lagu gubaabinayo in tatuubaa ilى اllah yani xabsa caaishata wa xabsa ayuu ilaah ku leeyahay haddaad ilaah u tooba keentaan faqad saqad quluubukuma qalbigiina wuu leexday wuu qalloocday wain tadahara calayhi fain allaha huwa mawla waid asara الnabiyu ilىa bacdi azwaajihi xadiiثan kolkuu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam sheeko sira u sheegay haweenkiisa qaarkood taas iyaduna soo degtay oo iyaduna ka warramaysa liqowlihi sharibtu casalan mana baan cadday oo marka una noqon maayadii muxuuha taasay u noqonaysaa xadiidkan iyo marka xadiidka soo socdaa labaduba waxay sheegayaan inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wixii uu eh, xarrimay ee eh, xalaasha ahaa oo xarimay ee eh, lagu canaananayo ee aayaddan sabu nusuulkeeda ahaa inuu malabkaa uu yahay inkastoo malabkaa midii haweenaydii malabka afkeeda uu ka cabbay ay isku khilaafayaan labada riwaayo can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yuxibu alxalwaa'a waalcasal nebigu calayhi salaatu wasalaam xalwadiiya ku jecla fa kaana idaa salla alcasra markuu casarka tukado daara calaa nisaa'i haweenkiisu ku wareegi jiray fayadnuu minhunna waa usoo dhowaan jiray fadakhala cinda xafsa xafsu u galay nebigu calayhi salaatu wasalaam faxtabasa cindaha agteedu ku daahay akara minmaa kaana yaxtabis intuu ku daahi jiray in ka badan ayuu ku daahay fasa'altu can dalika arrintaasaan waraysto maxaa nebiga alayhi salatu salam maanta waxase ugu daahi baan idhi faqiila lii markaas waxaa la yidhi ahdad laha imra'atu min qowmihaa cukkatan min casal haweenay qaraabadeedaa waxay u soo hadeysay weel malab ah cuka weel oo malabka lagu shubta cuka laydhah cuka malab ah ayay usoo soo hadiyeysay haweenay qaraabadeedii fasaqada rasuul allahi sala allahu alay slam minhu sharba malabkii bay nebiga alayhi salatu wasalaam sharaab uga qastay oo ay waraabisay nebiga alay sala slam ay siisay taasuu ku daahay baa la yidhi faqultu markaasaan waxaan amaa wallahi la axtaalanna lahu ilaah baan ku dhaartay inaan u xeelaysana xeeladu hadda kadib muxuuha sidaa ugu daahin baan samayn doonaa oo malabkaasaan nacsiin doonaa fadakartu dalika lisawda sawdaan u sheegay arrintaa wa qultu waxaan idhi idaa dakala calayki markuu kuu soo galo fa innahu sayadnuu minki waa kuu soo dhowaan doonaa faqulii lahu waxaad tidhahaa yaa rasuula allah akalta makaafir fainahu sayaquulu laki laa faqulii lahu ma haadihi riix urtanu maxay tahay marka haddaadan makaafir cunin wa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yashtaddu calayhi waxaa ku adkaan jiray yani uu necbaa an tuujada minhu riix ur in laga helo yani urxun in laga helo uu necbaa nebiga alayhi salaatu wasalaam fainahu sayaquulu laki wuxuu ku dhihi doonaa saqatnii xabsatu sharbata casal saasuu ku dhihi doonaa faquulii low waxaad tidhaahaa jarasat naxluhu lcurfud jarasad yani racad waxay daaqday oo cuntay naxluhu shinnidiisii alcurfud geedka curfudka ah oo muxuu ahay xabagtaas maqaafiirta la yidhaaho midka dhaliyo ah kaasay shinnidiisii cunto marka raaixadan kaasoo uraysaayo waa malabkaas sababkiisa oo shinnidiisiibaa geedkaa daaqday wa saaqulu dalika lahu ana sidaasaan ku dhihi doonaa marka u yimaado waquuliihi anti ya safiya safiya adiguna sidaasoo kale dheh falamaa dakala calaa sawda sawda markuu usoo galay bay qaalad waxay tihi sawda qaalat caisha waxay tihi taqulu sawda sawda waxay leedahay waladii laa ilaaha ilaa hu laqad kidtu an ubaadiyahu biladii qulti lii waxaan ku sigtay inaan ku degdego oo intaanu iiba soo dhowaanin aan ka horgeeyo oo hadalkii aadi tidhi inaan ku degdego aan ka horgeeyo yaan ku sigtayba biladii qulti lii wixi tidhi hadalkii aad ila dardaarto inaan kula degdego aan ka horgeeyaan doono wa innahu la cala albaab isagoo albaabka jooga faraqan minka cabsi aan kaa cabsanayo cabsi aan kaa cabsanayo canaantaada iyo aan ka baqayo maxaad u sheeg weyda inaad tidhi aan ka baqaayo sidaan ugu dadaalayo ba waxaan ku sitay inaan isagoo albaabka joogaba hadalka kusoo tuuro falama danaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama qaalat ya rasuula allahi akalta makaafir qaala laa qaalat fama hadihi ariix qaala saqatnii xabsatu sharbata casal qaalat jarasat naxluhu lcurfud falama dakala calaya caaisha ale marka markuu adna iisoo galay yan qultu lahu midla dalik uma dakala calaa safiya faqaalat bimili dalik sidaas oo kale iyaduna tiri mid saddexdoodii marka ku heshiiya sidaas oo kale ya falamaa dakala calaa xabsa xabsa marku usoo galay maalintii dambe dowrkii dambe marku usoo galay qaalad waxay tihi yaa rasuula allah alaa asqika minhu miaan sharaab makaasiiyo ayaa makuu qasaa qaala faqaala markaasuu yidhi laa xaajata lii bihi dan kama lihi xabsana wax kama warhayso qaalat caaisha waxay tidhi taquulu sawda sawda waxay lahayd sawda magaceeni markaa tidhi subxaana allah wallahi laqad xaramnaahu sawdaa ka naxday marka arrintaasoo wallahi waa ka qadinay malafyaa seejinay nebiga alayh isalaatu wasalaam qaalat caaisha caaisha marka waxay tidhi faqultu laha uskubti aamus baan waataan rabnayba taasi aan ku heshinay ayb labadaa qisadoodba marka eh, labadan tada muxuu ahaaye eh, labadan riwaayo ay kala sheegeen labadubana waxay isku waafaqsan yihiin inuu shayga nabigu alayh salaatu wasalaam xarimayo uu malab ahaa waxaan isku khilaafsan yihiin marka middii saaxiibatulcasalka ahayd unbay isku khilaafsan yihiin taasna waxaa suurowda inay laba waqti oo isku dhow inay ahaayeen oo marka labaduba marka ay labaduba dhaceen oo suurowda xadiidkii ibnu cabbaas ee hore ee baabka ugu horreeyeyna isagu waxaa laga dareemayaa wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ka dhaartayo ama iska xarimayo inay haweenaydiis ahayd ile ibnu cabaas wuxuu leeyahay idaa xarama arajulu calayhi imra'atahu fahuwa yamiinu yukafiruhaa laqad kaana lakum fi rasuuli illahi uswatun marka wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu xarimaya xalaasha ahaa ee alla uu ku canaananaya uu leeyahay maxaad u xarimtay adigoo haweenkaaga raali gelinaya xalaasha ku aad u xarimtay inuu haween ahaa ayuu tusinaya taasna waxaa caddeeyey oo muxuu ahaye riwaayatu nasaa-i inay jaariyadiisii maariya ay ahayd qofku iska xarimay taasaa caddaysay ayb marka waxaa iska suurada kulli ah, arrimahaaso dhan inay isku wada dhowaayeen oo marka sabab nuzuuli aaya ay ahaayeen saddexdaasba waqti isku dhodhow awqaad isku dhodhow ay dhaceen way dhacdaa taasoo kalena inay muxuaha dhowr qisadood oo isku xugun ahoo isku dhadhow ay sabab nuzuul aaya ay noqdaan baabu takyiiri الrajuli imra'atahu ninkiisa khiyaar gelintiisa haweenaydiisa uu khiyaar geliyo uu yidhaaho muxuuha fureen iyo qabitaan midun dooro uu yidhaaho y طalaq ma noqonaysaa mise ma noqonayso can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal dakla abu bakrin radia allahu canhu yasta'dinu calىa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wasalam abu bakr baa nabiga u galay isagoo ka idin dalbaayay marka waa loo idnay fawajada annaasa juluusan bibaabihi dadkiibu wuxuu helay abubakr oo nebiga albaabkiisa fadfadhiya lam yu'dan liaxadin minhum qofna aan loo idnin qaala faudina liabi bakrin radia allahu canhu abubakr baa loo idnay fadakala waa galay uma aqbala cumaru radia allahu canhu cumar baa yimid faista'dana waa idan dalbo faudina lahu waa loo idnay fawajada anabiya sala allahu alayhi wasalama jaalisan xawlahu nisaa'uhu waajiman saakitaa wuxuu helay rasuulka ilaahay oo fadhiya oo hareerihiisana haweenkiisii ay fadhiyaan isagoo aamusanna ah waajiban wujuumka macnihiisa waxaa weeye qofku inuu isagoo murug iyo caray ka muuqato uu aamusan yahay aan hadlaynin taasaa wujuum la yidhaahaa marka nebigu aamusan oo cadho ka muuqato ayuu muxuu ahaye iyo xusni uu ka muuqdo haweenkiisina ay hareero fadhfadhiyaan iyuu u galay cumar qaala faqaala markaasuu cumar wuxuu yidhi laaquulanna shay-an udxiku nabiya sala allahu alayhi wasalam waxaan odhan doonaa wax aan nebiga alayh salatu slam kaga qoslisiiyo oo murugta kaga bi'iyo oo nebiga naftiisa ku furfuro baan dhihi doonaa fa qaala markaasuu yidhi yaa rasuula allah low ra'ayta haddaad arki lahayd binta khaarija sa'alatni nafaqa waxweynaydiisii ina khaarijo oo masruuf i weydiisatay fa qumtu ilayhaa aan u kacay oo fa waja'tu cunuqahaa yani darabtu cunuqahaa qoorta aan ku dhuftay yani aan garaacay haddaad arki lahayd fadaxika rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuu gartay marka nebiga alay sala slam waxay ka cehaysan yihin wax haweenka ku saabsan ay yihiin oo mataalib ay ka dalbadeen nebiga alayh salaatu wasalaam oo awooddiisa aan ahayn iyo inay sababteeda tahay markaasuu rabaa inuu nebiga alayh salaatu wasalaam haweenaydayda oo sidaas oo kale iweydiisatay saan u galay haddaad arki lahayd waan garaacay fadaxika rasuulu llahi sala allahu alay slam waa qoslay rasuulka ilaahay wa qaala markaasu wuxuu yidhi hunna xawli kamaa taraa yas'alnani nafaqa waa koon hareerahayga fadhfadhiyaad arkayso masaarif ba iyaguna ay weydiisanayaan anigana faqaama abu bakrin ilaa caaishata yaja'u cunuqaha yani yadribu cunuqaha abu bakr baa caaisha u garaacay wa qaama cumaru ilaa xafsata yaja'u cunuqaha cumarna xabs u kacayo markaasna uu qoorta ku dhuftay ana uu garaacay kilaahumaa yaquulu mid waliba gabadhiisu ku lahaa tas'alna rasuula allahi sala allahu alayh wasalam maa laysa cindah rasuulka ilaahay baad weydiisanaysaan waxaanu haynin qulna markaasay waxay dhaheen wallahi laa nas'lu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama shay'an abadaa laysa cindahu waa ka noqdeenoo marka waa ka tooba keeneen waa adab qaateen marka rasuulka ilaahay waxaanu haynin hadda kadib ma weydiisanayno uma اctazlahuna shahran aw tiscan وacishriin wuxuu nebigu alayhi الsalaatu wasalaam ka dheeraaday oo muxuu ahay uu aan u soo gelin bil ama labaatan iyo sagaal beri yani iyada nafteedu waa bil waa kaynu kusoo maray kitaabu som uma naزlat عalayhi hadihi اlآaية aayaddanteeda ayaa kusoo degtay nebiga alayhi الsalaatu wasalaam ya أyuha الnabiyu qul liأزwaajik ilى qwlihi lilmuxsanaati minkuna أجrا caظiima ya أyuha النabiyu qul لأزواaجika in kuntuna turidna الحayaaةa الdunya وزiinataha fatacaalayna umatickuna وأsrixkuna sarاxا جamiila وin kuntuna turidna اllaha وrasuulahu والdaar الآakhرة faإna اllaha أعadda lilmuxsinaati minkuna أجrا caظiima labada aayadood baa kusoo degay oo nebiga عalيه الصلاaةu وaسلام dafarayo inuu khiyaar geliya haweenkiisa qaala fabada'a bcaaئiشha caaئishuu ku bilaabay nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام faqaala wuxuu yidhi ya caaئiشha إنii أuriidu an أcriضa عalayki أmrا أحibu anlaa tacjalii fiihi xatىa tastamirii abawayki xataa tastamirii yani xataa tastashiiri waxaan xataa tastashiiri abawayki ilaa aad laba aabbaha iyo hooyada la tashato arrin baan kuu sheegayaa aan jeclahay inaadan ku degdegin ilaa aad aabbaha iyo hooyada kala tashato qaalad wamaa huwa yaa rasuula allah muxuu yahay arrinkaas fatalaa calayha haadihi alaaya aayaddan uu ku akriyey qaalad markaasay waxay tidhi afiika yaa rasuula allahi astashiiru abawaya ma adaan kaagala tashanaya rasuulka ilaahay aabbahiyo hooyaday bal akhtaaru allaha warasuulahu wadaara alaakhira alliya rasuulkiisiiyo jannadan doortay ayb wa as'aluka waxaan ka codsanayaa anlaa tukbira imra'atan min nisaa'ika biladii qulta li qulta ama qultu inaadan haweenkaaga usheegin sheegin waxaan sidaan anigu doortay haweenkaaga midna ha u sheegin markaad iyagana aad diyaar eh, gelinayso qaala markaasu wuxuu yidhi laa tas'alunii imra'atu minhunna ilaa akhbartuhaa ina allaha lam yabcatnii mucanita walaa mutacanita haween ti i weydiisaba waan sheegaya ti tiraa caaisha maxay dooratayba saa dooratay baa runtaan u mid wal mid ii weydiisaba in allaha lam yabcatnii mucanitan ilaahay mid mucaanida igama digin walaa mutacanitan mid dadka dhibanaya igama digino yani wixii la weydiiyo si suhuulaa baan dadka uu sheegaya walaakin bacanii mucalliman muyasiraa ilaahay wuxuu isoo diray anigoo dadka waxbaraya oo dadka u hawl yaraynayo oo si tartiiba wax u barayo wax u sheegayo marka caaisha markaasi waxay odhan jirtay rasuulka ilaahay wuuna khiyaar geliyey dalaqaa ma ayna noqonin haweenkii kulligood waxay wada doorteen muxuu ahaaye rasuulka ilaahay iyo jannadii iyo bay doorteen oo adduunkii iyo ma ayna dooranin iyo furitaan ma ayna dooranin marka wax talaaqana ma aanu noqonin marka hadduu islaamtiisa uu khiyaar geliyo oo yidhaaho inaan ku furo iyo inaan muxuaha ku haysto midun dooro alaaq ma aha xataa hadday alaaq doorato inuu marka isaga ku dhawaaqo mooyaane tahiirkaasu ma ahaanayo alaaq ma ahaanayo wa can masruuqin qaal maa ubaali khayartu imra'atii waaxidatan aw mi'atan aw alfaa bacda an takhtaaranii masruuq ibn alajdac ayaa wuxuu leeyahay iima kala duwanoo u kala aabayeeli maayo haweenaydayda inaan hal dalqadood khiyaar geliyo iyo inaan boqol iyo khiyaar geliyo iyo inaan muxuu ahayd kun khiyaar geliyo hal dalqa inaan kugu furay iyo inaan ku furin kala doora aan dhaha ama boqol inaan kugu furo ama kun waa isuukay mid bacda aan takhtaaranay intay doorato kor hadday i doorato oo ayna furitaan dooranin waxba iima kala duwana yani waxba isku mid wadan oo waxba talaaq ma aha ayb bacda aan takhtaaranay buu marka ku qaydayaa eh, eh, ahay masruuq marka waxaad moodaa hadday طalaaqa doorato inuu markaa u arkaayo inay inuu طalaaq yahay o طalaaq u dhacayo walaqad sa'altu caaishaةa radia allahu canha caaishaan weydiiyo faqaalat markaasay waxay tidhi khayaranaa rasuulu llahi salى اllahu alيه waslm rasuulka ilahi baana khiyaar geliye afa kaana طalaaqan ma طalaaq buu ahaa yani takiirku طalaaq maaha weya baab fii qawlihi tacaalى wain tadaahara عalayhi waa isla qisadii iyada ahayd aayaddii sabab nuzuulkeeda ahayd can cabdillaahi bni cabbaasin radia allahu canhuma qaal makadtu sanatan wa ana uriidu an as'ala cumara bna alkhaطaabi radia allahu canhu can aayatin fama astaiicu an as'alahu haybatan lahu sanad baan joogay aan rabay cumar bn alkhaaab inaan aayaddan weydiiyo oo labada haweenka ahe nebiga alayh salaa slam u heshiiyey way ahaayeen aan idhaaho markaasaan ku dhici karaynin oo inaan su-aal aan karaynin hayba daraaddeed ka haybaysanayo xataa kharaja xaajan ilaa uu isagoo xajiyaya soo baxay fakharajtu macahu aan la soo baxay falamaa rajaca markuu soo noqday fa kunnaa bibacdi ariiq jidka muxuu ahay qaarkiis aan joognay wacadala ila alaraaki cadayga buu ku dhex leexday lixaajatin lahu dan uu lahaa yani qadaa lxaaja meel kayn oo cadayo badan leh ayuu ku leexday cumar radi allahu canhu fawaqaftu lahu waan isu taagay xataa faraqa ilaa u soo dhamaystay dantiisii uma sirtu macahu waan la soo socday weliba wuu u weyseeyey ibnu cabaas ayaa biyaha shushubaya markuu cumar weysaysanayay faqultu lahu kolka isku keliyayseen marka labadooda buu markaa muxuu ahay ibnu cabaas uu cumar weydiinaya faqultu markaas waxaan ya amiira almu'miniin man ilataani tadaaharataa calaa rasuuli illahi salى allahu alayh waslama min azwaajihi labadii u heshiiyee nabiga isugu kaashaday ee haweenkiisa ahaa kuway ahaayeen fa qaala markaasu wuxuu yidhi tilka xabsatu wa caaisha qaala faqultu lahu waxaan ku idhi wallaahi in kuntu la uriidu an as'alaka can haada mundu sana famaa astaiicu haybatan lak sanad baan rabay inaan arrintaa ku weydiiyo maanan karayn inaan ku weydiiyo haybaysi aan kaa haybaysanaya daraaddeed qaala markaasuu yidhi falaa tafcal ha yeelin iga gabanin waxba iga hibaysanin maa dananta waxaad u malayso ana cindii min cilmin eh, waxaad u malayso in agtayda yaho cilmi aba fasalnii canhu iweydii fain kuntu aclamu akbartuk haddaan garanayo waa kuu sheegaya haddaanan garanaynina ma garanayaan ku odhanaya ani qaala wa qaala cumaru cumar baa marka wuxuu yidhi eh, markaas qisadii buu bilaabay marka cumar wuxuu yidhi wallaahi in kunna fi ljaahiliyati maa nacuddu linnisaa'i amran jaahiliga markaan ahayn haweenka wax tala ah ma aanaan ku tirinayno haweenka ma aanaan siinaynin wax xaq iyo wax tala atoona ma aanaan ka qayb gelinaynin waxba qiima mayna ku lahayn xataa anzala allahu tacaala fiihinna maa anzal ilaahay wuxuu soo dejiya haweenka xaggooda ku soo dejiyay xuquuqdoodii u sugay oo markaa itibaartoodii uu siiyey wa qasama lahunna maa qasam uu ilaahay u qaybiyey qaybtii uu siiyey miiraadka iyo muxuu ahaaye waxyaalahaas uu wax ka siiyey milkiyadooda u sugo maalkooda inay ugu leeyihin oo ku tasarufayaan iyo waxa uu sheegay ayib ila aayadahaas noocaas uu soo dejiyey oo marka haweenku inay dad bani aadam yihiin oo ictibaartooda le uu ilaaha u sugay awal intii ku horreysay qiimo ma aanan u yeeli jirin oo waxba ma aanan arrinta ka siin jirin qaala fa bayna ana fii amrin a'tamiru mar aan anigu ku dhex jiray arrin aan muxua ka fakerayo actamiruhu yani ufakiru fiihi aamuru fiihi nafsi aan is-amraayo yani aan nafteeda kagala sheekaysanay masaasaad yeesha mase saasaan yeesha aan isleeyan ka fakerayo id qaalat limra'ati haweenaydeediiba waxay tidhi low sanacta kada wa kada masaa yeesaa yeeshi arrinta aan ka fakerayaan lahaa masaasaan talo yeela mase saasaan yeela iyo haweeneydeedii maqlaysay ba waxay tihi masaa yeeshin oo tala ii jeedisay markaasuu ku xanaaqay maxaa arrintaydin kusoo dhexgeliya aniga maxaa adigu ma wax qiima a ah miyaad leedahay innamaa anti lucbatun yulcabu biha uma tutrak sidaas weliba ku yidhi faqultu laha waxaan ku yidhi maa laki anti wama walimaa haahuna maxaa idin kala danaa adiyo waxaa halkan kada jooceen arrintayda ah maxaa idin soo kala dhex geliyey wamaa takallufukii fii amrin uriiduhu muxuu ahay soo dhexgalitaankaaga aad soo dhexgelinaysa isku kallifayso arrin aan anigu rabo maxay tahay faqaalat lii markaasi waxay tidhi cajaban laka ya bna alkhaaab layaab baad leedahay ina khaaabo maa turiidu an turaajaca anta ma rabtid in lagu muraajaceeyo oo maxaa lagula taliyo ma rabtid arrin aad rabto maxaa hadal lagu soo celiyo wa ina ibnataka laturaajicu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam xataa yadalla yowmahu qadbaan gabadhaaduna rasuulka ilahi waa muraajacayso hadalkay ku celisaayo ilaahay ka xanaajiso oo maalin dhan uu cadhaysnaado qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi faahadtu ridaai go-aygii baan qaatay darkii baan xidhayo markaa xabsi u tagayaa soo canaananaya iyo haweenkii nebiga nebigao dhan bu soo canaananaya ma aanu moodi jirin inay nebiga alayh salatu slam haweenkiisu ay la hadlaan hadal ku celiyaan oo ka caraysiiyaanoo ma aanu moodayn dharkaygii baan qaatay uma akhruju waan baxay makaani isla markaygii yani anu wax kale ku dahdaahin xataa adkula calaa xabsa ilaan xabsa uga soo galay faqultu laha waxaan ku idhi yaa bunaya inaki laturaajiciina rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam xataa yadalla yawmahu qadbaan rasuulka ilahay ma hadalkaad ku celisaa ilaa uu maalin dhan ka cadhaysnaado faqaalat xabsa xabsa waxay tidhi wallahi inaa lanuraajichu haa waan yaallaa waan hadalka waan ku celinaa faqultu markaasaan waxaan taclamiina ogow annii uxadiruki cuquubaة اllahi وagadba rasuulihi waxaan kaaga digayaa ilaahay ciqaabtiisa iyo rasuulka ilahay cadhadiisaan kaaga digayaa yaa bunaya laa tguranaki hadihi alatii acjabahaa xusnuha wa xubu rasuuli اllahi salى اlahu alay slm iyaaha iyayna ku degin midantada muxuu ahay uu cajabgeliyey quruxdeedii iyo rasuulka ilahay jacaylku jecel yahay midantada uu cajab geliyey iyayna ku degin yani caayishu ka wada taas ha ku dayanin taas waxay samaynaysa oo kale ha yeelin quruxdeeda iyo waxay isku hadlaynaysaa iyo jacaylku nebigu jecel yahay oo kale adigu quruxdeeda oo kale melhda nebiguna siduu u jecel yahay kuuma jecla haddaanu aniga daraadday ku haynin oo ku furi lahaa saas weliba ku yidhi uma kharajtu waan baxay xataa adkula calaa ummi salama ummi salama ilaa aan uga galo biqaraabatii minhaa qaraabanimadii aan ku lahaa habaryartiisa ahayd hooyadii in adeertiisa ahayd hooyadiina adeerkiis ayay ahayd adeerteed bay ahayd fakallamtuhaa waa la hadlay faqaalat lii ummu salama ummu salama waxay tidhi ummu salama canaananaysa marka oo muxuu ahay cajaban laka ya bna alkhadaab qad dakalta fi kuli shayin xataa xataa xataa xataa tabtagiya an tadkula bayna rasuuli اllahi salى اllahu alay slam wa bayna azwaajih wax walbaba waa dhex gashay ilaa aad rabto inaad rasuulka ilahi haweenkiisana kala dhex gasho ayb weliba waxay ku tiraa walaysa cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam maa yacidu bihi nisa'ahu xataa tacidahuna anta rasuulka ilahi haweenkiisa wuxuu ku waaniyay miyaanu hayn ilaa adigu u waaniso haweenkiisa qaala cumar baa wuxuu yidhi faahadatnii ahdan kasaratnii can bacdi maa kuntu ajid way qabatay qabasho oo iga jebisay wixii mxu ahaye nafteyda ku jira qaarkiiga jebiyey oo mxu caradii haweenka nabiga aan u hayay iyo aan rabi aan ah kulligooda wada martooda canaanta iyo laha iyo waa muxuu ahay iga barjebisay fakharajtu min cindaha waan kasoo baxay agteedaan kasoo baxay intaasu marka qisa ahayd uu ogaaday nabiga alayh sala haweenkiisu xaaladoodi iyo siday yihiin marka ugu horreysay marka tanna qiso danboo dhacday haddana muu sheegaya wa kaana lii saaxibu min alansaar waxaan lahaa saaxib oo ninaan saaxiib nahay oo ansaariya baan lahaa oo idaa qibtu ataanii bilkhabar wa idaa qaaba kuntu aatiihi bilkhabar maalintaan maqnaado ee rasuulka ilaah aan ka maqnaado wixii maalintaa dhacay wixii ii soo degay iyo wixii muxuu ahay eh, arrinaha dhacday wuu ii keeni jiray galabtii isagu ii keeni jiray maalinta isagoo ka maqnaadana anaa sidaa yeeli jiray tanaawub bay marka samaynayeen oo cilmiga ayay muxuu ahay ee kala faa'iidaysanayeen midba maalinna waa shaqaysanayo beerihiisii iyo suuqiisiiyo buu aadayey ciddiisii u shaqaysanayey maalinna nebigu alayh salaatu wasalaamla joogay oo cilmiga kasoo baranayay marka mid waliba cilmiga uu soo maqlo maalintuu nebiga la joogo yuu ku kale habeenkii u faa'iideynaya wa naxnu xiinaidin natakhawafu malika min muluuki kasaan waxaan ka cabsanayna markaana boqor oo boqorradii kasaan muluku kasaan waa muluku alcarab fi shaam ayaa kasaasina la odhan jiray marka waxay ahaayeen mulug bay ahaayeen eh, maxalliyiin ah oo korkana marka uu ka xukumo qaysar uu ka xukumo qaysar raacsan ayay ahaayeen ayb dukira waxaa la sheegay dukira lana waxaa noo sheegay naloo sheegay annahu yuriidu an yasiira ilayna inuu nagu soo duulo inuu rabo baa naloo sheegayo markaasaan ka baqaynay faqad imtala'at suduurunaa minhu yani khawfan minhu qalbiga yagiibaa wuxuu ka buuxsamay cabsi ka buuxsamay faataa saaxibi alansaariyu saaxiibkayga ansaariga ahaa baa yimidoo yaduqu albaaba isagoo albaabka aad u garaacaya habeenbu albaabka aad u garaacay wa qaala markaasu wuxuu yihi iftax iftax fur fur ayb ahama huwa waa riwaayat lbukhaarina waa ti ahayd halkan ma jooga isagii faqultu markaasa waxaan idhi jaءa alkhastaaniyu ma khasaanigiiba boqorkiian way nagu soo duulayaa lalahaa miyaa yimid qaala ashaddu min dalik taa wax ka daran baa dhacay اctazla rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam azwaajahu mise wuxuu yidhi طallaqa rasuulu llahi sala اlه alay slm azwaajahu rasuulka ilah haweenkiisii waa furay buu mise rasuulka ilah haweenkiisi waa ka haajiray faqultu markaasaan waxaan idhi ragima anfu xabsata وcaaisha allah dulleeyo waa dulloobeen caaisha iyo xabsa waa dulloobeen sankooda boorka allah ku dhajiyo uma aakudu hawbii maradaydii baan qaadanayay maradaydii baan qaatay faakruju waa baxay xataa ji'tu ilaan imid faidaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam fii mashrabatin lahu yani fii غurfatin fawqa beyt guri dusha oo hoos sare qol dusha oo hoos sare oo marka ay dadku markay sharaab cabayaan iyo ay fadhiisan jireen raggu fadhiisan jiray makzanna u ahaan jiray oo marka ay cuntadoodii ku kaysan jireen baa mashraba la dhihi jiray marka guri muxuu aha qol dusha ah oo nebigu alayh salaatu wasalaam uu lahaa yurtaqaa ilayhaa lagu koro bicajalatin sallaan oo juduucu naqli ka samaysan cajala la yidhaahaa jaranjaro muxuaha qoryaa lagu koro uu nebigu alayh salaatu wasalaam ku jiray wa gulaamu lirasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam aswadu alaa ra'si daraja calaa ra'si daraja addoon nebigu alayh salatu salaam uu lahaa oo muxuu ahay rabaax la odhanayeyna oo madowna wuxuu fadhiyey jaranjarada dusheeduu fadhiyey darajada ugu sarraysuu ku fadhiyey faqultu markaasaan waxay idhi haadaa cumar tanu cumar weeye yani i'dan qalab rasuulka ilaahi i'dan weydii fa udina lii waa la i idnay dhowr goor intuu aamusay ka dambo buu marka nebigu alayh salatu u idnay faqaala cumar cumar baa wuxuu yidhi faqasastu calىa rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam hada alxadiid xadiidkaasaan u sheegay nebiga alayhi الsalaatu wasalaam falamaa balagtu markaan soo gaaray xadiidkii hore yani haweenka nebiga iyo haweenaydiisi isaga wax isku qabsaday iyo markay u sheegtay in haweenka nebigu siday nebiga u galaan iyo siduu u canaantay iyo wixii uga soo warramay falamaa balagtu xadiida ummi salama ummu salama sheekadeedii markaan soo gaadhay iyo sida ii canaanatay tabasma rasuulu llahi salى اllahu alayhi waslm rasuulka ilah waa muursooday qaala cmaru radia allahu canhu faqasastu calىa rasuuli اllahi salى اllahu alayh waslm hada alxadiid sheekadaasaan uga qisooday rasuulka ilaahay aan uga warramay haweenaydiis iyo hadalkay tirihi iyo sidoo hogaankii nabiga xarideedi markuu ogaaday ugu xanaaqay iyo tii baan uga soo warramay falamaa balagtu xadiida umi salama umu salama sheekadeedii markaan soo gaaray tabasama rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulka ilaah waa muusooday wa innahu la calaa xasiirin maa baynahu wa baynahu shay wuxuuna ku jiifay xasiir buu ku jiifay oo darin buu ku jiifay oo aanu nebiga dhinaciisa iyo xasiirkaasna waxba u dhexaynin wa taxta ra'sihi madaxiisa hoostiisana waxaa ta wisaadatun min adam barkin oo idiin ah ayaa taallay xashwuhaa liifun cubkeeduna uu liif yahay qutni iyo riishu nacaan iyo waxba toona aan aan ahayn ee muxuu ahay liif liifka nakiisha ee khashinka ah lagu cubay ayb wa ina cinda rijlayhi lugihiisa agtoodana waxaa yaalay qaradan masbuura qaradan majmuuca geedal la ururiyey bahalkan geedka maraga milihiisa oo wax lagu aslo kaasaa muxuu ahay agtiisa yaalay nebiga alayh isalaatu wasalaam masbuuran yani majmuucan isku urursan oo meel ku geeyo oo haweenkiisu ay harkihii iyo ku ku mxuaha ku aslan jireen iyo haamihii iyo wa cinda ra'sihi uhuba uhub waa jamcu ihaab wahuwa aljild madaxiisa agtiisana harkaa yaalay maqaaraa yaalay mucallaqatan oo suran jidaarka suran fara'aytu ahara alxasiiri fii janbi rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam xasiirka mxua raadkiisii baan ku arkay dhinacii nebiga alayhi salaatu wasalaam ulihii xasiirka iyo mxua cawdiisii say nebiga u xaradhay dhinaciisa ayaan arkay fabakaytu markaasaan ooyey fa qaala markaasuu maa yubkiik maxaa kaa ohinaya faqultu yaa rasuula allah ina kisra wa qaysara fii maa humaa fiihi kisra iyo qaysar waxay ku dhex jiraan ee nicmay ku dhex jiraan wa anta rasuulu llah adiguna rasuulka ilaahay baa tahayo xasiirkan kale waxaa isaga dhigta kolley ma helaysid faqaala rasuulu اllahi sal allahu عalيyه wasalam amaa tarضىa an takuna lahuma اddunya walaka alaakhira miyaadan raalli ku ahayn inay iyagu muxuu ahaye iyagu adduunkii la siiyey annagana aakhira anala siiyey janno inaan inaan ku raaxaysanayno iyaguna adduunka ay ku raaxaysanayaan miyaadan raalli ku ahayn marka raaxadoodaas ad arkaysa waa raaxa adduuniya innagana raaxa aakhiraan leenay Eh, iyaga adduunyadaa la siiyey innagana aakhiraa laina siiyey marka uu leeyahay nebigu alayhi salaatu wasalaam eh, ma aha taas macnaheedu mu'miniintu inay adduunyada ka tagaan oo adduunyada tacabkeedii ay ka tagaan oo sida dad badan oo jaahiliin ay ku tacawoodan inaa eh, adduunka waxaa iskale gaalada iskale innaguna aakhiraan leena taas ma ma aha macnaheedu ma aha tarabka iyo badaka iyo inay iska tagaan iska dhaafaan yaa laga rabaa mooyaane ishtiqaal bidunya walintifaac biha iyo xoogoobaha isxoojiyaano cadowgooda muxuu ahay ay iska dhiciyaan iyo inay taa ka tagaan iyadu marna ma aha eh, kolka laleeyahay iyaga adduunyaa la siiyey iyaga raaxada adduunyada bay ku raaxaysanayaanoo himo kale iyagu ma laho qof waliba naftiisa mooyaane dan kale ma laho markaas iyagu eh, taraf iyo nicmo iyo raaxaysiba iyo eh, waxyaalahaas isku shuqlinayaan qofka mu'minkuna marka waa inuu ahaado qof jiddi ahoo dimmadiisu aakhira ay tahay oo marka adduunka adduunyada kasbanaya laakiin muxuu ahay masaalixu lmuslimiin iyo wixu muslimiinta taqwiya iyo ku bixinaya mooyaane naftiisa marka wax ku ugu raaxaysanayo oo raaxo xadkabax kaga raaxaysanaya aanu ahayn taasa laga wadaa mooyaane marka inay muslimiinta adduunyada iskaga tagaan waa inaan loo qaadanin baab cidda baabun eh, kitaabu lcidda baabun fi lxaamili tadacu bada bacda wafaati zawjiha haweenaydii uurka lahayd la furayna waa la mid hadday dhasho markii ninkeedu uu dhintay ka dambow walow intaan la aasin ee weli uu naashigii saaran koleta hadday hadday dhasho inay ciddadii ka go-ayso tii la furayna majliskii lagu furay naftiisa hadday ku dhasho inay iyaduna ciddadii waa ka go-aysaa dee waa kale waulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahuna an cubayd llaahi bni cabd bni cutba ibni mascuud yani radia allahu canhu ana abaahu aabihiis oo cabdullahi bni cutba ah kataba ilaa cumar bni cabdillaahi bni alarqam azuhriy ya'muruhu an yadkula calaa subayca binti alxaaris alaslamiya saxaabiyadaas subayca binti alxaaris alaslamiya la yidhaaho inuu u galo ayuu amray ayb fayas'alaha uu weydiiyo can xadiisihaa xadiidkeedii uu weydiiyo markuu ninkaadii dhintay iyo wuxuu nebigu alayhi salaatu wasalaam u fidyooday inuu ka waraysto ninkeedii sacd ibnu khawla radia allahu canhu ee iyada oorna dhintay wa camaa qaala laha rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam xiina istaftathu rasuulka ilahina wuxuu ku yidhi markay fatwa weydiisay fakataba cumar bnu cabdillaahi ilaa cabdillaahi bni cutba iyu wuxuu usoo qoray markuu weydiiye kadambo buu marka usoo qoraya yukhbiruhu isagoo u sheegaya ana subaycata akhbarathu أنha kaanat taxta sacd bni khawla sacd ibni khawla yaa inuu qabi jiray wa huwa min bani caamir ibni lu'y qabiilada quraysh ee bani caamir ibni lu'y la qabiilatooda abi cubayda ibn اjaraax radia allahu canhu ee qoladaasu ahaa ayib iyaduna waa qabiilatu aslam weeyaan oo qabiilo kale qoraysh aan ahayn wa kaana miman shahida badra fatwufiya canha fi xajaة اlwadaac wahiya xaamil xajat ulwadaac ayuu dhintay marka ninkaasu waxaan filayaana ninkii awrka ka dhacay qoorta ka jabi jiray inuu ahaa ee nebigu alayh salaatu wasalaam uu odhan jiray muxuu aha madaxaana ha ka daboolina tiibna ha u dhoweynina fa innahu yubcadu yowma alqiyaamati mulabiya ayb <clears throat> falam tanshab yani lam talbas ma ayna joogin an wadacat xamlaha ina uurkeeda dhashay bacda wafaati zawjiha biarbaciina yowman afartan beri ka dambow kunkaadi dhintay afartan beri ka dambowba way dhashay bacda wafaatihi falamaa tacallat min nifaasihaa markay ka kacday eh, umusheedii ka kacday umusha ka baxday yani fajamalat lilkhuaabi iyo waxay isu qurxisay isu diyaarisay lilkhuaab alkhuaab waa jamcu khaaib dadka ragga guurdoonka guur bay isu diyaarisay oo mxua waa waa garoobaysay fadakala calayha abusanaabir ibnu backak ninkaasaa usoo galay rajulu min bani cabdidaar waa nin qoladaa bani cabdidaar la yidhaahe cabdidaar bn cabdimanaaf ka dhashay ninkaasaa uu kusoo galay fa qaala laha markaasuu kolku xaladii ku arkay yuu canaananayaa faqaala laha markaasu wuxuu yihi maa lii araaki mutajamilatan lacallaki turiidiina nikaax inaad isqurxinaysaan ku arkayaaye maxaa jira waxaad rabtaa inaad guursato innaki wallaahi maa anti binaakix ma guursanaysid xataa yamura calayki arbacatu ashhurin wacashr ilaa afar bilood iyo toban habeenay soo maraan ay ku soo maraan ma guursanays ilaan naagta laga dhintay ciddadeedu sidaas weeye saas u haystaa waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna azwaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra aayaddaasuu qabsaday ee aayaddan tada kale ee suuratu talaaq ku jirta ayaanu marka iyada iyado caam ah laakiin wulaatu laxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna oo iyadu muطallaqadii iyo takaleba ka hadlaysa sidaasuu marka aayaddaas inay muطallaqada un keliya ku saabsan tahay dee suuraddan suuratu talaaq iyado naagaha muطallaqaadka un bay ka hadashay idaa طalaqtum الnisaءa faطalliquuhuna licidatihina wallaa'i yaysna min almaxyadi wallaa'i lam yaxid kuwa marka la furayba iyadu ka hadlaysa marka wuxuu u qaatay abusanaabil inay aayaddaasu ku khaas tahay naagaha muطallaqaadka keliya ku khaas tahay aayaddan tada suuratu lbaqara ku jirta u soo deliishanayaana ay muxuu ahay naagaha laga dhintay ay caam ku tahay oo tu uur leh iyo tu kala toona ciddadoodu isku mid tahay saas u qaatay ayib sidaas u eg waxaa qabay cali iyo ibnu cabbaas iyagu muxaahay sidaasi ku dhodhow bay ay waxay odhanayeen tactadu biabcadi alajalayn haweenayda laga dhintay ee iyada uurle laga dhintay afarta bilood iyo tobanka beri iyo dhalmadeeda hadba midda dambaysa iyo cidda waabay odhanaya hadday intay kolkaa uur yar tahay ay kolkuu ninkaadii dhintay lix bilood iyo kadamba dhasho dhalmadaas may ku yaa u ah mxuaha haddayse intay uur weyn ahayd durba ay dhasho iyadoon afartii bilood iyo tobankii la gaarinna dhalmadaas may ciddadeeda kuma go-aysay afartii bilood iyo tobankii saasay odhan jireen ayib laakiin labada aayadood siday jumhuur saxaaba wa hayruhum ay yidhaahaan labada aayadood maxaa way isfasirayaan mid mar dhan bay ka hadlaysaa tan mxuu ahay suurat lbaqarana haweenayda laga dhintay ee aan uurka lahayn bay ka hadlaysaa tan suuratu eh, talaaqna haweenayda uur kale ee ama la furay ama laga dhintay taasay ka hadlaysaa qaalat subayca subayca waxay tidhi falama qaala lii dalika markuu sidaa igu yidhi yan jamactu calaya siyaabi maryahayga urursaday yani waan labistay xataa xiina eh, amsaytu markaan galabaystay galabtii markay noqotay aan dharkayga xidhay faataytu rasuula allahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahay baa eh, imid fasaltuhu can dalika waan weydiiyey arrintaasaan weydiiyey weliba waxaa eh, jirta oo riwaayad kale ay sheegaan abu sanaabil markuu hadalkaa yidhi bay muxuu ahaa tidhi maya sidaas maya wacidadii waa iga dhamaatay wal haddaan dhalay waa iga dhamaatay markaasuu marka wuxuu yidhi muxuu ahaa isaguna wuxuu rabay inuu guursada buu rabay inuu iyada guursada buu rabo yaan lagaga horrayna buu lahaa ninkii weligeedii oo maqan oo hadduu is yimaado inuu wax la qabanayo uu filayay inuu inuu yimaado buu eh, sugayo intaa ka horraysa inay sii degdego ayib ah, faaftanii wuxuu ii biannii qad xalaltu xiina wadactu xamlii waaranii amaranii bitasawuj inaan guursadaabuu ifaray in badaa haddii aan rabo yani haddii aniga inaan guursadaa ila noqoto inaan iska guursadaa buu faray oo mar alla marka ilmihii dhashayba inay dheli wafaagooday wy qaala ibnu shihaab ibnu shihaabin الzuhri raximah اllahu ninka xadiidkan kada warinaya cubaydullahi ka warinaya wuxuu yidhi famaa araa ba'san dhibaato uma arkaayo an tatazawaja inay guursato xiina wadacad markay dhashayba wain kaanat fii damiha dhiiggeediiba ku jirta weli dhiiggii umusheeba yana ka bixine kolku ninkeeda uu dhintayba oo dhashayba iyadoo marka dhiiggiiba xataa uu ka socdo inay guursato wax dhibaato a maleh hayra annahu laa yaqrabuhaa zawjuhaa xataa tatur ninkeeda un baan u dhowaanaynin ilaa ka daahir si tii la qabayba muxua haddii ay dhasho ninkeedii ay xaraam uga noqonaysa ilaa dhiiggaas uu ka go'o unbay lamid tahayoo marka tii laga dhintay ama la furay isla markii hadday ay dhasho iyadoo dhiigu ka go-in nikaaxi waa qabanaya baabun fi lmuallaqati tukhriju lijidaadi naliha aw lijadaadi nakliha haweenayda muallaqada ah ee waxaan ujeedaa ha haweenayda muallaqada ah iyo talaga dhintayba waxaa waajibkooda uu yahay inay gurigee muxuu ahaye lagu furay ama lagaga dhintay inay ku cido tirsadaan oo ay fadhiyaan gurigooda fadhiyaan oo bixbixidii iyo waxaas ay iska yareeyaan ayib marka laakiin hadday ay dan yeeshaan matalan beertoodii beerteedii ay soo goosanaysa iyo wax sidaas oo kale aday dam yeelato inay bixi karto can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala ulliqat khaalatii habaryartay baa la furay fa araadat an tajudda naklaha timirteeda inay soo goosato ayay doontay fazajarahaa rajulu an takhruj nin baa canaantay u diiday inay baxdo u diido adigoo ciddo ku jira miyaad baxaysaa buu ku yidhi fa aatat nabiya sala allahu alay slm nebiga u timid faqaala markaasu wuxuu yidhi balaa yani waa bixi kartaa fajuzii naklaki timirtaada gooso fainaki casaa an tasadaqii inaad sadaqaysataa suurowda aw tafcalii macruufan ama khayr aad ku samaysa kale iska suurowdee gooso markaa aqraab mucayana waa u bixi kartaa laakiin kolka ayna dan lahayn ee socsocodka badan iyo iska dhaafto oo gurigeeda ku ekaato intay ciddadu ka go-ayso ayaa laga rabaa haweeneyda la furo weliba gurigii lagu fura ay ku taas yaaba ilaalinaya markii la furaba hore alaabteeda ka qaadanaysa guriga ciddooda ahaysa inay guriga ku dhamaysataba ahayd ciddadeeduna ayb askinuuhuna min xayثu sakantum min wujdikum uu ilaahna leeyahay walaa yrujna laa tukrijuuhuna min buyuutihina walaa ykhrujna ila an yaأtina bifaaxishatin baab fi khuruuji الmuطalaqati min baytiha idaa haafat calىa nafsiha idaa khaafat calىa nafsiha shardiga aada ugu fiirsada xadiidka faatima binti qays ee soo socda baa faatima nafteedu si xun ay u fahamtay radi allahu canha muxuu ahaaye dad kale oo saxaabadii iyo keyrkood ka mid ihun iyaguna si kale si xun ay u fahmeen ayib laakiin xadiidkaas shardi buu leeyahay xadiidkan soo socda shardigaas iyadu fahmi weyday oo cumuum u qaadatay can faaطimata binti qaysin radi allahu canha qaalat qultu ya rasuula allah ina zawjii طallaqanii halaaa ninkaygii baa saddex furay ninkaadii oo muxuu ahaaye la odhan jiray eh, abu cumar ibni xabs ibn اmugira ama cumar ibni xabs ibn mugira la odhan jiray ayaa kolkuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam cali yaman u diray dadkii cali yaman u raacay buu ahaa isaga oo maqanoo marka yaman jirayuu soo furay hal dalqadooda ugu harsanayd ayuu ku soo furay طallaqanii alaaan saddex buu igu furay saddexda isku mar buu ku riday ma aha midii ugu dambaysay saddexda ayuu soo furay siday riwaayad qaarkood ay caddeeyeen ayib waa akhaafu waxaana ka baqayaa gurigu kaga tegayna marka meel xaafadoo cidlaha bay ahayd guriguna guri liita buu ahaa iyada iyo dadkii muxuaha isaga qaraabadiisa ahaana waa isnaceen oo waa culloobeen oo intay masaariif u keeneen nafaqa intay u keeneen shaciir liidatay u keeneen iyay diido ay tiri waxaan kada ma rabo markaas ay yidhaha naguma belid waxbaba naguma lihid taa naftiisa tabarruc buu naga yahay naguma lihidbaba waxba marka iyaduna waxay ahayd haweeneyda carab kulul bay ahayd oo marka waa dagaalameen iyad iyo dimaashiyaalkeeda iyo ninkeeda ciddiisiyo mat kala isku xanaaqay meeshaana dhibaata ka dhacday iyaduna guri ayna nafteeda ku aaminaynin ayay ku jirtay duruuftaasay marka u sheegtay nebigu alayhi isalaatu wasalaam wa akhaafu waxaan ka baqayaa an yuqtaxama calaya in la ii soo dhaco infasaaqdu iyo munaafiqiintu meel kastaba iyo zaman kasta waa joogaane in la iisoo dhacaan ka baqayaa qaala markaas wuxuu yidhi fa amarahaa waa faray fataxawalad waa guurtay gurigii waa ka guurtay gurigii waa ka guurtay hortii horena wuxuu faray nebigu alayhi salaatu wasalaam in adeerkeed oo ibnu ummi maktuum agtiisa inay ku cidda tirsato horta hore umu haweeney la yidhaaho agteeda ku ciddo tirsa buu yidhi markaasuu warki dambena yidhi haweeneydaas haweeney waxay sadaqo badanoo marti badanoo dadku raggu ay gurigeeda aada u soo galaan markaasuu m ibnu ummi maktuum agtiisa ku xukun wacan abi salamata bni cabdiraxmaan marka faatima xadiidkeeda marka sida u warisay feeriya wa akhaafu an yuqtaxama calaya bay leeda marka waa nafteeda u baqaysay marka nebigu inay guriga ka baxday ka guurto duruuftaas gaarka abu iyadoo ugu fitiyooday inay guriga ka baxdo laakiin iyadu waxay u qaadatay haweenayda mutallaqada oo dhan ee baa-inadii ihi inayna sukno lahayn sukno iyo nafaqa toona inayna lahayn nafaqa inayna lahayn waa jirtaa sax haddayn kol uur lahayn nafaqa male haweenayda la furay ee baa-inada aan uur lahayn nafaqa male laakiin sukno waa leedahay عن أbي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أن فاطمة بنت qaيس أخبرته أنها كانت تحت أbي cمر بن xفs بن المغيرة ninkaasaa qabi jira yani faطلqhaa آkhira ثaلaaثi تطليqaatin tanaa marka fasiraysa riwaayadii hore soo maaragta saddex dalqadood tii ugu dambaysay yuu ku furay marka riwaayadii hore lahayd طلqanii ثaلaaثan lahayd ثalaaثada inuu mar wada riday ma ahayne ثalaaثadii marka mid mid u rideeyey oo mid ugu dambaysay buu kolka kusoo furay fazacmat أnaha jaءat rasuula الlahi salى الlahu عalay slam tastaftiihi fii khuruujiha min beytiha faamaraha an tantaqila ila bni umi maktumin alacmaa ibni umi maktumin alacmaa gurigiisa inay tagto ayuu faray riwaayadan kada waa ilaaqdeen maaragta duruuftii ma ayna sheegin marka kada ayb faabaa marwaanu an yusadiqahu marwaan baa wuxuu diiday inuu rumaysto xadiidka inuu rumeeyuu diiday ma qabsanin fii khuruuji almuطallaqati min beytiha haweenayda la faray gurigeeda inay ka baxdo inuu xadiidkaa faatimo u rumaysto ayuu diiday ayb waqaala curwa curwana wuxuu yidhi ina caaishata ankarat dalika calaa faatimata binti qays faatima bintu qays caaishana taasoo kale waa ku inkirtay oo weliba caaisha waxay odhan jirtay amaa inahaa saadiqa walaakin laa khayra laha fi dalik way fidyoon jirtay oo cumuum bay u fidyoon jirtay haweenaydii la furay ee baa-inahoo dhan inayna sugno lahayn kol hadday uur lahayn bay fidyoon jirtay marka fidyadeeda caamkaabaa ah qalad ahayd fidyadeeda caamka ayaa qalad ahayd oo cumarna uu ku diidi jiray waa kii odhan jiray laa natruku muxua soo socotaa laa natruku kitaaba rabbina walaa sunata nabiyina liqowli imra'atin laa nadri xafidat am dayacat asaabat am akhta'at buu dhihi jiray marka riwaayadeedu صaxiix weeye faatima laakiin fatwadeeda ayaa khata ku jiray ayb baabu fi تزwiiج الmuطلqaةi baعda ciddatiha عan faaطimaةa binti qaysi radي allahu عanha أna زawjaha طلqhaa ثaلaaثا waa kaynu soo marray marka ثaلaaثantaa waxaa laga wado midkii ugu dambaysay inuu ku riday weeyaan falam yجcal laha rasuulu الlahi salى الlahu عalيهi وasلم sukna walaa نafqa beeriya hadda marka sa u qaada rasuulka ilaahay sugno iyo nafaqa midna ima ima yeelin bay leedahay laakiin sugnaha waxa looga looga ruqseeyey maxay ahaa gurigii ninkeedu kaga tegey inay ka guurto oo guri kale ku ciddo tirsato duruufteeda gaarka ahayd bay ahayd lakin iyad waxu qaadatay bay uqaadatay ilaaqaasay ku qaldanayd marka qaala faqaala lii rasuulu llahi sala allahu alay wasalam idaa xalalti faadiniinii markaad xalaalowd yani ciddada ay kaa go isoo ogeysi waa khidba tan oo kale marka haweenayda muctadada ah ee muxuu ahaay ciddo ku jirta ee cidda baynuuna ku jirta ama ciddatulwafaaba ku jirta khidbadeeda aan sariixa ahayn marka waa bannaan tahay waa ka ilaah uu leeyahay laa junaaxa calaykum fima carabtum bihi min khidwati الnisaai oo aknantum fii anfusikum sabihi baa walaakin laa tuwaaciduuhuna siran ilaa an taquluu qowla macruufa marka si sarbeeba in haweenayda loo dareensiiyo in markay mxua ciddada ka dhammaata ninkan inuu rabo u dareensiiyo inuu yidhaaho kolkay ciddada kaa goda ku guursanayaaye markaana muxuu ahay nin kale huben sheegin iyo wax sidaas inu yidha maya oo uu yidhaah laakiin wuxuu dareensiiyo oo u qaadato la ninkan hadalka muxuu kulaha ma igu xukumaysaa ku raba mise wax kul ayb markaa u banaantay kolka ciddadu kaa dhamaatay soo ogeysiyey buu nebigu alayh isalatu wasalaam marka wuxuu u rabana uma sheegin inuu ninku u rabo inuu isagu rabo in ayb fa aadantuhu waan ogeysiiyey waan ogeysiiyey oo weliba waxay u sheegtay laba nin oo abujahmi iyo kuma soo socday mucaawiya la yidhaha labadaas nin baa isoo doonay labadii ninna way kala tashanaysa ciddadii waa iga gooday labadaa ninna way yimaadeen fakhaabahaa waxaa doonay mucaawiyatu wa abu jahm wa usaamatu bnu zayd usaama marka nebigaa u doonay isagu usaama ma doonin nebigaa u doonay markay labadii nin kala tashatay yuu yihi labadaa nin ba iska dhaafo mid ceebtiisa intuu u sheegay yuu usaama guursow faqaala rasuulu llahi sala allahu alay slam amaa mucaawiya farajulun taribun yani nin faqiira sucluukun baa riwaayadna yidhaha waa nin faqiir ah aan maal lahayn wa amaa abu jahmin farajulun daraabun linnisaa daraabun linnisaa riwaayadanaa fasiraysa marka riwaayaadka kale ee yidhaahaa laa yadacu casaahu can caatiqihi usha degta kama dhigo ushuu had iyo goor degta ku haystaa tanaa fasiraysa wuxuu ugala jeeda nebigu alayh salaatu wasalaam ixtimaalaad bay shuraaxdu geliy geliyaan lakin tanaa fasiraysa waa nin haweenka aada ugu daranoo garaac badan weeyaan walaakin usaamata bn usaamata bna zaydin usaama bnu zayd guuso ayb qaalat biyadiha gacanteeda sidaa tiri haakadaa sida gacanteeda sidaa tiri gacantay rogtay yani usaama usaama yani wa waa diidanayd yani wa waa laxma usaama marka wiil yaroo kuraya wuxuu ahaa aad u madow oo aan muxuu aha qurux aan lahayn xagga dhalashadana marka mawle ah aabihii uu nebigu xoreeyey ah hooyadiina umu umu ayman alxabashiya ahayd hooyadii uu midaka ka raaco waa quruxna marka ma lahayn aad bu u madoobaa xaggii dhalashadiina marka iyadoo qurashiyadba ahayd isaguna wuxuu ahaa nin mxuu ahay catiiqabu ahaa marka saa daraaddeed bay u diideysay marka nabiga alayh الsalatu wasalaam ayib waa kaynu saxiix الbukhaarina aynu ku soo marray inuu kitaabu nikaax xadiidkan kada uu ku sheegay iyo xadiidkii lamida oo uu laga qaadanayay inayna wax kafaa'a fi nasabi aanay jirin wax dhalasho oo lagu kala sarreeyaa oo labadantada qof iskuf ma aho kanaa ka kuf sarreeyay la odhanayo xag maal iyo xag mansib iyo xag mxa wadiifa iyo xag dhalasho midna ma jiro xagga diinta iyo cifada labadaas waa lagu kala waa jirtaa marka kafaa oo muxuu ahay ninka faasiqii haweenayda cafiifada kuf uma aha gaalkuna mu'minada isaguna kuf uma aha lakin dhalashada iyada ayb waa ki dhowr xadiid bukhaari halkaas marka ku sheega xadiidkan kadi iyo xadiidkii muxuu ahay abu abu muxuu aha abu xudayfa gabadhiisi gabadhu adeerka u adoonkiisi u guuriyey salim eh, ha iyo nebigu alay sala sl adeertii inuu u guuriyey miqdaad ibn almiqdaad ibn aswad dhowrka xadiis raaciyey bukhaari ayb marka usaama guursa buu lehay nebigu alayh الsalaatu wasalaam markaas usaama usaama bay tiri intay gacmaha rogrogtay faqaala laha rasuulu llahi sal ly slm rsulka ilahi baa wuxuu yihi طaacatu اllahi wa طaacatu rasuulihi khayru laki ilaah iyo rasuulkiisa ood yeesho yaa kaaga fiican wax walbaba qaalat waxay tihi faatima fatazawajtuhu waan guursaday faاtabartu waan mahadiyey waan mahadiyey riwaaya kalena waxay tiraa fajacala allahu fiihi khayran khayr baa ilahay iga dhigayo waan mahadiyey bab fi اlإxdaadi fi اlcidda calى اlmayit wa tarki اlkuxl mxuaha basaasta la isbasaasiiyo oo mxu ahay yani ziinada iyo inay tajamulka iska dhaarto haweeneyda ciddatulwafaadka ku jirta ciddo oo dhan ma wada can xumayd bni naafici can zaynaba binta abi salama radia allahu canhuma rabibatu rasuuli llahi salى allahu alيه wasalam annaha akhbarathu hadihi alaxaadiida ahalaaثa saddexdan xadiidee soo socda bay u sheegtay zaynab qaala wuxuu yihi qaalat zaynab zaynab baa waxay tidhi dakaltu calىa umi xabiibata zawji الnabiy salى allahu alayhi wasalam xiina tuwufiya abuha abu sufyaan abeed abu sufyaan markuu dhintay yaan umu xabiiba usoo galay fadacat umu xabiiba biطiibin fiihi sufra aw khaluuq iib oo oh, muxuu ahaaye jaallo ah cadar jaallo ah ayay dalabtay ama khaluuq bay dalabtay khaluuqa naftiisu waa ashar isaga naftiisu aw kayrahu ama mid kale fadahanat bihi jaariya gabadh bay ugu subagtay gabadh bay ugu subagtay ugu cillaantay uma masad bicaaridayhaa hareedadeeday marka iyaduna taabsiisay xooga dhabanaday waxoogaa iska yarmarisay iyo iyo diraacaynkeeda weliba intii ka soo hadhadhay gacmaheeda kusoo hadhadhay gabadhan kolkay u cillaantay intii ka soo ba iyaduna waxoogaa ismarisay uma qaalat markaase waxay tidhi wallahi maa lii biibi min xaaja iibka dan kama lahayn cilaamashadanta waxba dan kama lahayn غayra أنii samictu rasuula الlahi salى الlahu عalيه waslm yaqulu عalى اlmimbar rasuulka ilahi baan maqlay isagoo mimbarka ku leh laa yaxilu limra'aةi tu'minu biاllahi wاlyوم الآkhir tuxidu عalى mayitin fوqa ثalaaث إla عalى zawji arbacata ashhuri وcashra naag ilaahi iyo qiyaamo rumaysan uma banaana inay isu basaasiso qof dhintay daraaddii saddex maalmood wax ka badan ilaa ninkeeda mooyaane ninkeeda isaga saddex eh, afar bilood iyo toban habeen intaa ciddada ah yani isaga isu basaasinaysa mooyaane taasaa nabiga ka maqlayo marka ayna taas kugu dabaqnin daraaddeed baan xooganka isu marinaya iska zuulisid mxuahay xataa eh, mushaabaha kolay kutaa iska zuulisid iyadoo kolkaas haddii iska dayso kolay ku iska iskadayntaa iska daysay aanu aabbaheed diwaanshihiisa ahayn bay xataa leedahay marka yaadan u ekaaninba dadku yaanan ku malayninbaba markay ku arkaan adugoon waxba cadar iyo marsanaynin iyo cilaan an marsanaynin abeher daraadii bay isu basaatinaysaa aan u malaynin oo haweenka kale iyo ana si xun intay u fahmaan ayna yeelin sidaas kale qaalat zaynab zaynab baa waxay tidhi xadiidkii labaad marka uma dakaltu alaa calaa zaynab binti jaxsh zaynab binti jaxsh baan iyadana u galay radia allahu canha xiina tuwufiya akuuha walaalkeed abu axmed abu axmed ibnu jaxsh markuu dhintay ayaan usoo galay ama walaalkeedii kale oo muxuu ahay cabdullah ibni jaxsh isagu waa kii ahaa min shuhadaai uxud ayb walaalkeed abu axmed markuu dhintay baan usoo galay fadacat biطiibin famasad bihi iib bay tidhi halla keeno markaas iyadana waxbaa ismarisay uma qaalat markaas waxay tidhi wallahi ma biطiibi min xaaja غayra أnii samictu rasuula اllahi salى اllahu alay slam yaqulu calى اlmimbar laa yaxilu limra'aةi tu'minu biاllahi wاlyوم الآkhiri tuxidu calى maytin fawqa ثalaaثin إla calى zawji arbacata ashhuri وcashra waa kii xabiib ay sheegtay naftiisa ayb qaalat zaynab xadiidkii saddexaad samictu ummii uma salma hooyadii umu salmaan maqlay taqulu iyadoo leh jaaءat imra'aة ilى rasuuli اllahi salى اllahu عalيه wasalam haweeney baa rasuulka ilah u timid oo faqaalat markaas waxay tihi ya rasuula allah ina bnatii tuwufiya canha zawjuha gabadhaydii ninkeedii baa dhintay waqad ishtakat caynahaa isheedayna muxuha ka xanuunsanaysa il baa xanuunaysa afanakxaluhaa ma kuullaa isha indhakuul ma u marinaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam rasuulka ilah ba wuxuu yidhi laa maratayni aw alaaan saddex laba goor ama saddex goor bay kusoo celisa hadba maya laha ayb kullu dalika yaqulu laa mid walba laa buu odhanaya nebigu alayh sala sl kusoo celinaysay uma qaala markaasuu wuxuu yidhi nebigu alayhi salaatu wasalaam in isaga oo takfiifka sharciga uu la yimid iyo jaahiliga cidhiidhigay ku jireen xagga ciddada kaga jiri jiraan haweenka isagoo xusuusinayo wuxuu yidhi inamaa hiya arbacatu ashhurin wa cashr waa toban afar bilood iyo toban habeenun weeyaan waqad kaanat ixdaakunna fi ljaahiliya middiin waxay ahaan jirtay jaahiligii tarmi bilbacra saalay tuuri jirtay calaa ra'si alxawl sanadka aakhirkii sanadku markuu dhammaado sanad bay ciddo tirsan jirtay muxuu ahay haweenayda laga dhig laga dhintay sadru islaamkana marka saasay ahaan jirtay ayb wasiyata liazwaajihim mataacan ila alxawd tuu ilaah yidhi oo kale ayb sanad bay marka joog jirtay markay sanad joogto iyo isaala tuuri jirtay isaala tuurkaasuna marka uu ahaa ciddadii oo ka dhammaatay iyo iyadoo marka balaayadii iska reebaysa qaala xumayd xumayd baa xumayd ibnu cabdiraxmaan baa wuxuu yidhi faqultu lizaynab zaynab baan waxaan ku yidhi wamaa tarmi bilbacrati calaa ra'si alxawl muxuu ula jeedaa saalay tuuri jirtay sanadkooga markuu dhammaadooda qaalat zaynab zaynab baa waxay tidhi eh, ayb feeriya marka qisadan tadaiyo u fiirsada iyo wixii lamid a ah. eh, oo tusinaysa muxua ah, caadaadka carabkii iyo jaahiligii iyo shicirkooda akrisashadeesii iyo taariikhdoodii iyo barashadoodu inay aada ahamiye u leedahay qur-aanka fahamkiisa iyo iyo muxuha ah, sunada nebiga fahamkeeda aad bay muxua qayb weyn uga qaadataa xadiidkii aynu soo marray caaisha uu weydiin jiray muxuu ahaaye curwat bnu zubayr in aصفا wاlmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albayta aw اctamara falaa junaha calayh an yatawafa bihima suuraddaas macnaheeda si xun buu u fahmay ilaahay caaisha u sheegtay oo marka caadadii ay carabtu lahaayeen jaahilgii iyo waxay ugu sheegtay aayaddii kale iyaduna muxuu ahaa fankixuu maa taaba lakum walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh